الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan gelaynay almubaax axkaamtii takliifiga ahayd almubaaxa waxaa harsan markaa makruuha iyo xaaraamta mubaax tartiib ahaan waataan soo nidhi tartiibta loo habaynaya waa iska istilaaxi weyn marka wuxuu israaciyey waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxii isagoo tartiibta uu eegaya ay tahay inay saddexdaasiba wadaagtamaan xagga ficilka oo labana ficilkooda ayaa la dalbayaa dalabkuunbaa kala duwan midna dalab jaasime weeyaan midna waa dalab hayra jaasime mubaaxana lama dalbaayo isaga laakiin samayntiisaa kuu bannaan oo ficilkiisu waa mubaax inaad samayso iyo inaad iska dayso laakiin labada kale ee makruuha iyo xaaraamta uu dambaysiiyey sababtoo ah iyagu waa tarki waxa la dalbayaa waa tarki waa ka tegid oo midna waa ka tegid jaasima midna waa ka tegid aan jaasimahayn tartiibtuna waa iska istilaaxiun bal xataa in axkaamta takliifiga ah lagu bilaabaa ayaa iska istilaaxiun oo kutubta qaarkood waxay ka bilaabaanba anwaacda mafaahiimtii ka bilaabaan oo saasay markaa u bilaabaan markaa taas waa iska un istilaaxi wy mubaaxa bui almubaaxu huwa fi luqati xagga luuqada ma'khuudun min albaaxati waxaa laga soo qaatay buuhi min albaaxa wahiya baaxaduna asaaxatu alwaasica waa saaxada aadka u ballaadhan ayaa baaxa la ydhaahdaa xagga luuqada waxaa kaloo la ydhaahdaa alidhaar waliclaan oo waxaa lagu idlaaqaaba agga luuqada ee mubaaxa alidhaaru waliclaan shay la idhaarinayo oo la iclaaninayo baaxa bisirihi sirtiisii ayuu muujiyey baa ladhaa bimacnaa ay aclanahu waadharahu wuu iclaamiyey ama wuu daahiriyey marka xagga istilaaxa iyo luuqaduna waa inay yeeshaan xidhiidh oo marka la wahiya saaxat lwaasica macnaha waa saaxa ballaadhan mubaaxu waa qadiyad macnaha waasica weeyaan oo shay takliifo oos ku jirtaa ma jirto oo samayntiisa iyo kategidiisa waa iskugu mid oo macnaha wax nooc mashaqa aan ku jirin ama nooc takliifo aan ku jirin welidaa waxaa la idhaahdaa oo qowlka markaa xooga badan leh bal aadan odhan kartaba waa ijmaacba inaanu ka mid ahay min alaxkaam waxa weeyaan altakliifiya min alaxkaam sharciya uu ku jira way muctasilada diiday oo axkaam takliifiya maaxkaam sharciya ma ahbin waa min alaxkaam sharciya laakiin min alaxkaam takliifiya maaha waayo axkaamta takliifigii waana inta kale wey waa waajibkii iyo manduubkii iyo xaaraamtii makruuhkii waayo nooc takliifo mashaqaa ku jirta laakiin kan ficilkiisa iyo samayntiisu waa isku mid marka dhinaca marka laga eego wax mashaqaa oo takliifiya ku jirta ma jirto laakiin axkaamta sharciga wuu ku jiraa idan inuu shaygan inoo bannaan yahay inoo cadeeyey sharciga inoo cadeeyey idan xaggaas wuu kaga jiraa min alaxkaam alsharciya bacd ayaa diiday sidaa inoo iman doonta markaa baaxadu waa saaxat alwaasica idhaar iyo iclaan marka la ydhahdana baaxa bisirihi bimacnaa aclanahu xagga markaa calaaqada wejiga istilaaxigaa la leedahay waxa weeye shaygani inuu mubaax yahay oo uu yahay shay markaa kuwa mubaaxa samayntiisa iyo kategitaankiisuba sharcigaa caddeeyey baa loo jeedaa sharciga ayaa kuu caddeeyey oo waana tahadhow lagu difaaci doono muctasilada kuwa yidhi axkaamta ka mid maaha sharcigaah mubaaxu ka mid maaha axkaamta sharcigaa bay yidhahdeen daliilkoodana waan arki doonaa waxaa la leeyahay waa ka mid waayo sharcigaa inoo caddeeyey shaygan inuu mubaax yahay shaygani samayntiisa iyo ka tegitaankiisu inay isku mid tahay halkeen ka ogaanay sharciga waa min alaxkaam sharciya takliifiga laakiin kuma jiro wafi isilaax isilaaxna huwa mubaaxu maduunun ma'duunun fii ficlihi ma'duunun mid idman weeyaan oo la idmay fii ficlihi wa tarkihi ficilkiisa iyo ka tegidiisuba oo waad samayn kartaa haddaad samayso iyo haddaad iska dayso labaduba way kuu idman yihiin oo waa u darafayn samayntiisa iyo ka tegitaankiisuba waa ma'duun bilaa madxin ammaan la'aan ficilkay ku tacalluqaysaa macnaha ficilkiisa aan laysku ammaanaynin ow damin ama ay bilaa damin ceebayn la'aan lifaacilihi faacilkiisa la ceebaynayo ow taarikihi ama taarikiisa la ceebaynayo oo waxaa isku mida ficilkiisa iyo ka tegitaankiisa bilaa madxin aw damin labada midna kuma jiro ceebina kuma jirto madxina kuma jiro faacilkiisa qofka samaynaya in markaa la ammaano oo laydha ammaan buu ku xaq mutaystay sidii manduubka iyo waajibkan kusoo aragnay ow taarikihi ama kaka tega oo kaka tegana wax uu ku ceebaysan yahay ma jirto sida waajibka oo kale naxu tusaale ahaan kuluu washrabuu kuluu washrabuu cuna oo caba idan cunitaanka iyo cabitaanka oo cunitaanka iyo cabitaanka waa mubaax laakiin waa goorma waa bixaddi daatihi cunidda iyo cabidda marka daatadeedaan eegna weya inagoon eegaynin waxyaalo kale oo mulaabasaada marka aan la eegaynin welidaa waxaa yidhi xadkan ee waxa ku jira baa la dhh ictiraad ictiraadkaasina ictiraadada qaarkood waa maqbuul oo xadka uunbaa wax lagu siyaadin si ictiraadka looga baxo qaarkoodna ictiraad saxa maa ictiraadaadka xadkan lagu keenay waxaa ka mid ah maadaama lagu tacriifiyey mubaaxii inuu yahay maaduulun fii ficlihi shay ficilkiisa la idmay oo samayntiisa iyo ka tegiddiisa ceeb iyo markaa madxi midnaba aanad ku lahayn mar hadduu sidaa yahay waxaa soo hoos bay dhadeen maaha maanic bay dhahdeen waxaa soo galaya bay idhaahdeen qofkii saahiga ahaa ee halmaansanaa iyo qofkii naa'imka ahaa ee hurday ficilkiisu waa mubaax oo qof naa'im hadduu wax sameeyo ama saahiya oo ilowsan oo sahwigu ku jiro hadduu ficil sameeyo ficilkiisaasi de waa mubaax baan odhanayna markaa waxa weyaan ma baa ku tacalluqa ma waxa ku tacalluqa madxi labada midna kuma tacalluq idan mubaaxi muuna soo gelin marka kaas maaha baa ldhi ictiraaf saxa sababtoo ah mubaaxu wuxuu ku jiraa min alaxkaam alsharciya axkaamta sharciguu ku jiraa welidaa ficilka mukalaf qof mukallafa ayay arrintu ku saabsanta oo shaygani samayntiisa iyo ka tegitaankiisu wuu siman yahay waa maxay waa qof mukalafa marka la eego oo markay leeyihiin huwa ma'duunun fii ficlihi shaygan maaduunkii waa maxay waa ficlulmukalaf mukalafka ficilkiisii laakiin qofka saahigaa bay idhahdeen ama qofka naa'imkee hurda ma mukalafa mise mukalaf maaha qofkaas mukalafba maahaba kaas idan uu ka baxayba qadiyadda kuma jiraba qofka mukalafkaa laleeyahay ficilkani wuu kuu bannaan yahay samayntiisu iyo ka tegitaankiisu idan goorta lagugula khidaabtamayo mubaaxa aduu mukalaf baa tahay laakiin saahigii naaimku ma mukalafo ayagu maygu idan ictiraadkaas ictiraad saxa ma laakiin ictiraadka saxdae meesha haystaa wuxuu noqonayaa mubaaxii waxaa soo galaya bay yidhaahdeen marka la dhado lagugu ceebeyn maayo samayntiisii ka tegitaanksamayntiisii ajri kuma lihid ka tegitaankiisiina kuma ceebaysmid marka la dhaa xadkaasi aydan maanic maaha bay dhahden waxa soo galaya bay dhahdeen mubaaxun yusaacidu yusaaciduka cala alwaajib mubaax waxa jira baa waajibka kuugu gargaaraya iyo mubaax haddaad samayso kuu sababaya bitarki lwaajib idan labadaa mubaax bay idhaahdeen midna waad ku ceebaysan tahay oo waajibka ciqaabta kaa gaadhaysa markaad ka tagtuun baa kaa soo gaadhaysa kan xaaraamta markaa waxweyn kuugu sababayana xaaraamta ficilkaa ledha markaad ku dhacdo dembigii aad ka helisa ayaa kaa gaadhay bile idan kaasamuna mubaaxayn tusaaley bixiye tusaale ahaan naama fii wakti asalaad salaaddii ay ka harhsan tahay hal daqiiqo ama laba daqiiqo ayuu seexday naama haye annowm marka hurdada la eego fii xaddi daatiha mayna mubaax ahayn waa mubaax wa kullu washrabudana la midta laakiin waxay keentay hurdadii inay salaadii ku dhaafto waajibbay u sababtay inuu kaa tago kaasi markaa ma wuxuu noqonayaa mubaax maaduunun ficil ficlihi wa tarkihi mayma noqonayo idan mubaax mun yahay haddana waa mubaax haddana maaha bay in laga tago oo waa ciqaabaad ku xaq ficilkiisa bay waayo waajib buu kuu sababaya inaad markaa waxa weeyaan aad ka tegto idan ma noqonayo maaduun mubaaxaas waxaa kaloo keeneen tusaale ahaan akala wa shariba litaqwiyati soom wuu cunay na wuu cabay si biri soonka wuu awood awood ugu helo haye cunitaanka iyo cabitaankaasi maaha bay dhahdeen mubaax waa mubaax bay dhahdeen bixaddi daatiha markaan eegnahaa laakiin maxay kuugu gargaarayaan ay kuugu saacidayaan shay waajiba oo ku saaran idan waa laga ajir siinaya bay dhahdeen mubaax halkan ajir kuma lihid baa tidhahdeen tacriifka saasay u jeeda macnaha maanic maaha bay dhahdeen Eh, siwaag oo kale waa manduub siwaagu waa manduub idan qofku inuu socdo oo socoduu galaa socod caadiya hadduu qofku galo socodku bixaddi daatihi waa maxay waa mubaax laakiin wuu dhaqaaqay si uu siwaag ku iibsado ama caday idan dhaqaaqa aad dhaqaaqayseed soo iibsanaysa cadaygu waa manduub waayo siwaagiibuu ku xidhay siwaagii baa ku xidhan idan waxaa la leeyahay ictiraad taasi maaha baa layidhi ee eh, waxaan xadka un ku biirinaynaa xadkan marka la sheegay ma odhanaynaa ma'duunun fii ficlihi wa tarkihi lidaatihi intaanba xadka lagu biirinaya lidaatihi ama min xayu huwa min xayu huwa maahiyadiisa markaan eegno markaa mubaaxani istiwaau darafaynka ee samayntiisa iyo ka tegitaankiisa iyo waxa weyaan ay siman yihiin oo aanad ajri iyo madxi iyo demi midnaba aanad ku lahaynin waa kee waa bixaddi daatihi waa markaa mubaaxa daatadiisa la eego shay kaleha milicsanin ama mubaaxa waajibku gaadhsiinaya ama mubaaxa manduubku gaadhsiinaya ama mubaaxa xaaraam kuugu sababaya ama mubaaxa markaa waxa weyn makruuh kuu sababaya oo ah taladhaa qaaciido ah alwasaa'ilu ta'khudu xukma almaqaasid wasaa'ishu waxay qaadataa maqaasida xukunkeeda idan shaygaa uu ku gaadhsiinayn buu la mid noqonaya mubaaxa waajib kuu sababaya muxuu noqonayaa dee waajibka ajrigiisii oo kalunbuu yeelanaya waa saas wey ka xaaraam ku gaarsiinayana saan buu noqonaya marka qadiyadda lagama eegayo mubaaxaadka lagama eegayo bixaddi lama eegayo waxa mulaabasaadkeeda kale waxaa la eegaya daatadeeda la eegaya marka xadka waxaan ku siyaadinaynaa lidaatihi ama waxa min xayu huwa maahiyadiisa marka la eego oo aan dhinac kale la milicsanin ictiraadna kaasi maaha hadduu ictiraad noqdona xadka unbaa lagu siyaadinayaa si looga baxo ictiraadkaas maduun fii ficlihi wa tarkihi bilaa madxin aw damin lifaacilihi aw taarikihi nax kuluu washrabuu idanayga waan ogaanay kuluu washrabuu inay tahay daatadeeda cunid iyo cabid daatadeeda ah oo aan wax kale la eegayn walibaaxatu halkan masale kaleu ka galay oo ah ibaaxadu ma waxay ku jirtaa axkaamta sharciga mise kuma jirto jumhuur alusuuliyiin ama waxaa laodhan karaa jumhuur ahlusunna waxay idhaahdeen waa min alaxkaam sharciya axkaamta sharciga ku jirta bacdulmuctasila ayaa diiday maaha muctasilada oo dhan bal muctasilada badankoodu jumhuurtun bay la socdaan halkan ee waxaa khilaafay muctasilada qayb ka mida ah, sida abulqaasim alkacbi oo kale oo ka mid ahaa markaa daa'ifo muctasilada ra'iiskooda ah walibaaxatu ibaaxadu min alaxkaami sharciyati axkaamta sharcigay ku jirtaa waayo khitaab sharcigay ku sugan tahay axkaamta sharcigay ku jirtaa axkaamta takliifiga kuma jirto takliifigu waa wixii mashaqale oo waxaan ku xambaaraynaa waa waajibkii iyo manduubkii iyo makruuhii iyo xaaraamtii laakiin iyadu tani wax mashaqoo ku jiraa ma jiro waayo manduubka isagaba waxa kuu bannaanaa inaad ka tegto laakiin ka tegitaankiisa iyo samayntiisu may sinaayn isaga may istiwow darafayn mahay samayntiisaa raajixa idoo ajri aad ka helaysa tan laakiin samaynteedana ajir kama helaysid waxba kama helaysid waxa weyaan ka tegitaankeedana kuma ceebaysni idan maaha min alaxkaam takliifiya laakiin axkaamta sharciga way ku jirtaa waayo ama khitaab sharciga ku sugnaatay baa laleeyahay oo magacaabay ibaaxada ama cumuumaadka adilada laga faa'idaysanaya idan axkaamta sharciga ayay ku jirtaa ibaaxadu waa min alaxkaami asharciyati waa axkaamta sharcigay ku jirtaa waqad ankara waxaa diiday bacdu lmuctasilati daalika muctasilada barhkood ayaa waxay diideen daalika macnaha inay axkaamta sharciga ku jirto ibaaxadu xujadoodu waa maxay muxtajiina xaala kownihim ay yihiin kuwii soo xujaysanaya bianna macna alibaaxati ibaaxada macnaheedu waxa weeyaan bay nafyu nafyulxaraj dembi oo la kor qaaday xarajku waa dembiga lxaraj waa maxay nafyulimi dembiga oo laga kor qaado qofka can ilficli wa ficilka iyo ka tegidda labadaba sida tacriifkan ku soo aragay samayntiisana waxa weeyaan kuma lihid wax markaa ajriya ka tegitaankana kuma lihid wax ismiya idan xarajba kuma jiraba samaynteeda iyo ka tegitaankeedaba arintaasina qabla sharci bay jirta yidhahdeen marka shaygani asalkiisu marka horeba bay yidhahdeen qabla sharci siday arintu ahayd weeye sharcigina waxba kuma soo kordhin marka arti ka mid noqonaysa axkaamu sharciya siday ku soo galaysa naflu waa dembiga la kor qaado arintana sharciga kahorba way jirta oo xataa waxaa jirta masalo mubaaxa la xidhiidha oonu dambaysiin doono oo ah ashyaada muntafaca ee lagu intifaaco sharciga ka hor maxay ahayd waa iska masalo fuduuliyaa wey marka laga hadlayo dhinaca waxaweyaan waay wixii sharciga ka horreeya garan karaba shaygan wuxuu yahy inkastoo xidhiidh eh, amar ay leedahay masaladaasi marka aar usuuliyiin waxay leeyihiin sharciga ka hor shayada lagu intifaacaa mubaax buu iska ahaa mubaax idan sharcigu muxuu soo kordhiyey bay dhaheen sharcigani ka horba intaan sharciguba imanin mubaax buu ahaa eh, iminkana waxaad ku tacriifiseen nafyulxaraj xaraj ma jiro samayntiisa iyo iyo markaa wax weyn ka tegitaankiisa de arintaasina qabla sharciba way jirta idan siduu qabla sharci ahaa unbuu iminkana yahay marka axkaamta sharciga ayaanu ku jirin mayne waxaa laleeyahay axkaamta sharciga wuu ku jiraa oo xaraj la'aanta rafculxaraj oo haddii maslada laydiin sallimo weeyaan oo la ydhaahdo ashyaada lagu intifaaco sharciga ka hor maxay ahayd taas way noo soo socotaa taas waxa weyaan taa layskuma waafaqsana ee waxaan leenahay haddiiba la ydhaahdo shaygani sharciga ka hor mubaax buu ahaa oo wuu bannaanaa haddii saas la yidhaahdo bannaanaanshahaas ma sharci buu ku sugnaaday mise waa baraa asliya baraa asliya weeyaan laakiin sharciga marka la yimaado imika sharcigaa inoo cadeeyey shaygan inuu mubaax yahay idan waa axkaam sharciya ka horna ma aanu hayn marka qadiyaday soo deliishanayaan waxa weeyaan macna alibaaxa nafyulxaraj ibaaxada macnaheedu waa xarajgoo la diido imi ma jira weeye can alficli waatarki samayntiisa iyo kategitaankiisaba xaraj male wahaadaa nafyulxarajkuna xaraj la'aanta imi male samayntiisa iyo qabashadiisu midnaba wahaadaa aabitun qabla wuruudi harci wahaadaa nafyulxarajkaasi haabitun wuu sugnaa qabla wuruudi sharci sharciguba intaanu iminin sharciga ka hor ayay sugnayd markaa jawaabta loogu jawaabayaa waxa weeyaan mubaaxaa saddex qaybood loo qaybin doonaa waxaa markaa loogu jawaabaya muctasilada in mubaaxu uu ka mid yahay axkaamta sharciga saddex arrimood midunbuu soo galay waayo axkaam sharciya marka layna leeyahay axkaamta sharcigii maxay ku sugnaata mina khidaab ku sugnaan waataan markaan soo tacriifinaynay eh, bilowgii hore kitaabka waataan idhi khidaabullaahi soo saas maahay almutacaliqi biafcaali lmukalafiin idan khidaab bay ku sugnaatay ibaaxadu saddex midun bay noqon inuu khidaabka sharcigu caddeeyo oo layna idhaahdo shaygaasi inaad samaysaan iyo inaydaan samaynin waa isku mid ifcaluu aw laa tafcaluu sharcigii baa masaajidna yidhi idan taas mayna axkaam sharci ahayn waa axkaam sharci waa khitaab bay ku suganta ifcaluu aw laa tafcaluu inaan sharcigu aanu shaygani nasan u carabaabin oo macnaha waxa weyaan aanan ifcaluu aw laa tafcaluu aanan odhan laakiin nusuusta mafhuumkeeda mafhuumka sharciga nas baan ka fahmaynaa ama daliil baan ka fahanay haygan inuu mubaax yahay mar walba ma manduuq wa kugu tusaa mararka qaarkood muna mafhuumka kugu tusa mafhuumbu kugu tusaya marka marna manduuqu kugu tusaya manduuq maaha nasan si sareexa nas kuuma odhanin sameeya ama ha samaynina laakiin nas arin ka hadlaya ayaan ka faaidaysana hayganna inuu mubaax yahay marka minu akaam harciya taasinahay waa min alakaam harciya ta saddexaad inaan nas caddeeyeyna aanuu jirin si sareexa mid mafhuumkiisa laga qaadanayaana ma jiro laakiin cumuumaadka guuda shareecada laga qaadanaya saddexdaa midunbay soo gale ka bixiba mayso idan saddexduba waa axkaamta sharciga saddexduba maxay ku jiraan min alaxkaam sharciya waa ka markaa taqsiimtiin inoo sheegay si markaa uu radiyo ciddaa tidhi axkaamta sharciga kuma jirto waljawaabu ana alficla almubaax jawaabtu waxa weya ana alficla almubaax ficilka mubaaxa ee bannaani ee mubaaxiihi imaa an yusarixa asharcu sharcigu inuu tasriixiyo bitakhyiir yusarixa ee tasriix shaygii laftiisii baa la tilmaamay waxaa la yidhi ifcaluu haada shaygaa iyo shaygaa sameeya ow laa tafcaluu kaama shaki baa ku jira inuu khidaab sharciya yahay waa khidaab sharciya waa min alaxkaam sharciya shaygan ibaaxanimadiisii sharcigaa tasriixiyey fahaada qad warada fiihi khitaabun kaa waxaa ku soo arooray khitaab shayga hadduu khitaab ku soo aroorana inuu min alaxkaami sharciya yahay khilaafo kama taagni waayo waa min alaxkaami sharciyu noqonaya waalkhitaabu huwa alxukmu khitaabkuna de waa xukun idan afcaasha mukalafiinta ku imanayaan khitaabku waa xukun ma wax kalaba xukunku xukunku waa khitaabka sharcigan wey khidaab ullah almutacaliq biafcaali lmukalafiin shaygaasi waa waajib shaygaasi waa manduub shaygaasi waa makruuh kaasi waa mubaax <coughs> harcigaa laga qaadanaya khiaabka laga qaadanaya idan taasi waa khiaab sharciya qaybta labaad waa mubaaxa qaybtiisa labaad wa an yadulla sharcu sharcigu inuu ku tuso calaa nafyi alxaraj shaygani inaanu dembi lahayn can ficlihi wa tarkihi ficilkiisa iyo ka tegitaankiisaba xaraj kuma jiro oo maxay kale yihiin wa imaa an yadulla sharcu iyo imaa an yusarixa sharcu isku mid maaha ta hore e, sharcigu wuu tasriixinayaa shaygii laftiisi baa lagu leeyahay ifcaluu ow laa tafcaluu kan kalena sharcigumaan ka faa'iidaysanay laakiin sharcigu ma tasriixinin daliil baan ka faa'iidaysanaynaa inuu shaygani mubaax yahay waayo alwaanta sharcigu wax kugu tusaa ma nooc keliya mise way badan tahay way badan tahay mar manduuqu kugu tusayaa shaygana la caddaynayaaba oo magaciisaa la sheegayaa oo inaad samaysay iyo inaan samaynin buu sharcigii kuu sheegaya marna sharcigaad ka fahmaysaa daliil sharciyaad ka fahamtay arrintan inuu shaygani mubaax yahay tusaale ahaan shay buu sharcigii banneeyey shaygaasi waa shay cayiman shay kalaa murtabidoo ku xidhan oo ma suurtoobayo kani inaad samayso ilaa kaa kale uu ku xidhan yahay mooyaane idan maynaan ka fahmayn inuu ka kalena mubaax yahay marka inuu mubaax yaan ka fahmayn laakiin muu caddeeyey sharcigu shaygaasi oo masi sareexu u caddeeyey mise waa dimnan baan leenahay waa dimnan labadaa waa mid un waimaa an yadulla sharcu calaa nafyi alxaraj inuu sharciguyna tuso can nafyi xarajka can ficlihi ficilkiisa iyo wa tarkihi ka tegitaankiisa sharcigayna yidhi shaygaa xaraj kuma jiro ka tegitaankiisa iyo ficilkiisa laakiin wuxuu inagu tusayaa waxa weeyaan waa mafhuum weeye mafhuumoo kaleu inagu tusaya si caad uma carabaabin wa haadaa aydan xukmun taasina mayna xukmi ahayn waa xukun iyaduna idan mubaaxi laba nooc baan haynaa nooc sharcigii uu caddeeyey marka waxau yidhi muctasiloy shaygaasi dee waa khidaab shayga khidaabka uu caddeyna waa xukun sharciya ee uu markaas si tasriixa ah u sheegay wa imaa inaan daliilka sharciga ah mafhuumu kugu tusay ama dhin jiha kale walow yaanu caddayninbe idan kaasina waa xukun sharciya qayb baa hadhay waimaa an laa yatacarada lahu sharcu inaanuu sharcigu shaygaasi u banbixinba lam yatacarad lahu sharcu laakiin dhinacee weeye bidaliilin khaas daliil khaasa labada horeba daliil khaasay ku sugnaadeen laakiin midna daliilka khaaskii wuu tasriixiye wuu caddeeyey midna ma caddaynine mafhuumkiisaan ka qaadanay labadaa horta arrimood sooma kala cadda mid mafhuumka naskuunbaa laga qaadanaya midna wuu caddeeyey laakiin labaduba midna daliil khaas ahayn midna daliil khaasa mahay waa cumuumkii guud adilada bidaliilin khaas wahaada ima an yuqaala fiihi in la yidhaahdo wahaadaa kan dambe u jeedaan wahaadaa kan dambe oo ah kan laa yatacaradu lahu sharcu kan sharcigu aanu u babanbixin xaggiisa daliil khaasa laakiin aanu ku cadaynin wahaadaa imaa an yuqaala fiihi in la yidhaahdo laba mid unbuu kana noqon imaa an yuqaala in la yidhaahdo fiihi isaga dalla calaa ibaaxatihi ibaaxadiisa waxaa ku tusiyey cumuumaatun sharciya cumuumaadka guud ee sharcigaa bal weliba sheekhu inuu tafsiilka ka daayay ahayd oo wahaada waimaa baynaan la odhan ee qaybtan saddexaad uu yidhaahda uun cumuumaadka adilada ku tusay bal sidaanuu kaga baxo saddexdaa qayboodun marka ay noqoto laakiin kan dambe tafsiilka ku jira waa bucdi baa ku jira arrintan dambe sababtaa markuu labadii hore sheegay uu labada hore nas baa caddeeyey nas khaasaa ku yimid waxay ku kala duwanaayeen naska khaasaa midna wuu tasriixiyey midna mafhuumkiisa laga qaatay ibaaxadii qaybta kalena cumuumaadka guud ee adiladan ka qaadanayna bes saddexdaa qaybood in lagu daayay laakiin wuxuu yidhi iyo inaanu cumuumaadku ku tusin oo tan dambuu kala tafsiiliyey idan may jirtaa ibaaxo aan nas lahayn xaggii tasriix iyo xaggii kala midnaba cumuumaat ladilana aanay ku tusaynin may jiraysaa ma jiraysabata taas laa wujuuda lahu marka tan dambe in sidaa uun lagu dhaafo cumuumaadka guud uun ay ahayd sida eh, usuuliyiinta qaarkood ay sheegeen isaguse wuxuu ku raacayaa uun eh, saaxibu eh, rawdaha cumuumaatun sharciya in la yidhaahdo dalla waxa ku tusiyey calaa ibaaxatihi bannaanaanshihiisa cumuumaatun sharciya cumuumaadka guud ee sharciga idankaasina waa sharci <coughs> ka qowlihii huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiican ayaddaas maxay ka tegtay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican alla waxa arlada guudkeeda yaalla ilaahay waa kaydin abuuray idan maxaa laga qaadanaya waa kaydin abuuray macnaha ku intifaacade eh. waa sidaa wey ulajeedadu ku intifaaca wixii darar maxdiya ku dhibaaya dee sharcigaa kuu diiday oo khalaqa lakum mada soo galaysa taas wixii darar maxdiya wixii nafcilaa loo jeedaa ilaahay baa idin abuuray ku intifaaca ee sharciguna si khaasa ah aan u cadaynin inuu qalad yahay aayadda cumuumkeedu soo galen intii kalena halkaasay soo galaysa huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica oo mubaaxaadkii o dhan marka wax kaloo hadhay ma jiraba fa huwa xukmun kaasina waa xukun tan dambe ee uu ka saaray cumuumaadka iyadu meelay haysato male wa ima an yuqaala in la yidhahdo fii haada kan fii haadaadu damiirku ishaaradu wuxuu noqonayaa waa kan aan daliil khaasigii ku tusinin ama si shareexa ama si kaloo markaa mafhuume aanuu kuu tusinin kaas kan dambe laba midunbaa la odhan buu ujeeda cumuumaad kuu soo hoosgalaya iyo ma soo hoosgalaya marka kan dambe in la yidhaahdo laa xukma lahu xukm male min xillin xalaal aw xurma ama xaaraan midna ma aha in la ydha oo macnaa aggii sharciga aw hayrihimaa ama hayrkoodba oo taa waa laga yaabaa buu leeyahay muctasiladu inaad tidhaahdaan macnaha taa uu sallimaya qismigaa waa laga yaabaa inaan idhaahno axkaamta sharcigaa ah kuma jiro laakiin labadaa qaybooda kale way ku jiraan bal ibaaxadoo dhan waa axkaam sharciya oo ma jiro shay aan xukun lahayn min xillin aw xurma <coughs> oo markaa aan sharciga laga qaadanayn aw hayrihima ilaahi subxaana wa tacala wuxu uhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax kitaabka lagaga tegay ma jiro idan taqsiimkaa waxaa fiican in lagu daayo uun saddexdaa qaybood idan ibaaxadii wuxuu kaga jawaabay in ay tahay min alaxkaam sharciya oo aanay ka baxayn ee keliya waxaan raacinaynaa hal masalo ama laba mas'alo mid waxa weeyaan siyaqa ibaaxada oo waxa weeyaan waajibka iyo manduubka iyo siyaqooda iyagu waa macruuf laakiin siyaqulibaaxa Eh, ayaa iyagu waa la mararka qaarkood qarsoodiya gasha eh, ibaaxadu siyaq bay leedahay siyaq macnaha eh, ay ku timaado oo markaad aragto aad garanayso shaygaasi inuu yahay mubaax waxaa ka mida baa la laa xaraj laysa cala alacmaa xaraj waa ibaaxu waxaa kaloo ka mida baa siyaqdeeda laa junaaxa laa junaaxa calaykum hadii la dhaa sidaa iyo sidaa waxaayo waxaa dembi idinkama saarnoo kale waxaa kaloo ka mida baa uxilla iyo jucila lakum xalaalan iyo xalaalun lakum iyo alfaadaas uxila lakum leylata siyaami arafa waa idin xalaal uxila waa ibaaxadii wey e, maaha macnaha waxa weeyaan e, e, waa mubaax baa loo jeedaa waxaa kaloo ka mid a baa siyaaqdeeda bacda alxaqri taadna si gaaray ba usoo qaataan usuuliyiintu uga hadlaan shay baa marka hore laynaga mamnuucay muddo muddaa lagu soo rogay mamnuuc dabadeed baa xajkii lagaa mamnuucay mudu ahaa mudadiibaa la rafciyey mudadiibaa baxday xilligeeda haddana ha soo noqoto iminka waa kuu xalaal baa laguuli ama samee markaa mawaajibba may kaasina waxaa dhaa alamru bacda alxadri ibaaxu ku tusa isagun maxaa ka mid a ah? waidaa xalaltum fastaaduu oo iminka intaad ku jirto exraamka waxaa laguu diidoo mamnuuc ka ah mudadii ixraamku markay baxdo waidaa xalaltum fastaaduu ugaadhsada baa layidhi idan mar alla markaad ixraamka ka baxdo waa inaad ugaadhsi bilowdaa waa waa waajib saasaa loo jeedaa may waa kuwa xalaal baa loo jeeda uxilla lakum leylata siyaami alrafathu marka hore intii leyla ee dharaartii ayaa mamnuuc ka ahay idan waa mubaax baa loo jeeda maxaa kaloo ka mida ah, faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah waa jimcihii wey waxaa mamnuuc ah marka la aadaamo ilaa inta salaada la tukanay wax la iibiyo bayci waa xaaraan marka laga baxo fantashiruu fi lardi intishaaru lardi iyo wabtaquu min fadlilaahi labaduba waa maxay waa mubaax idan xadri dabadeed hadduu amarku yimaado waa sidaas markaa siyaqdooda taasaa ka mid ah. masalada kale waxa weeyaan waa masale yadna muhiima ah oo halkan mubaaxa la sheego dhinac waa ka fuduuli wey laakiin dhinac marka la eego amar bay leedaha la dha khilaafka ku jira waxa weeye ashyaadu inta aan lagu intifaacin ka hor alashyaa almuntafacu bihaa bay dhadaan ashyaada lagu intifaaco marka maxay ku baxaya shayada dararka ah ee bini'aadmiga dhiba kuwa lagama hadlayo shayada lagu intifaaco sharciga ka hor bay yidhahdeen mararka qaarkood bay usuuliyiintu iska fuduuliyen yihiin sharciga ka hor yaa garanayaba maxay u jeedaan markaa sharciga ka hor taa lafteedaaba laysku haystaaba oo waxaa la yidhi masaladaas waxay ku dhisan tahay zamanku muu ka madhnaan karaa wakti harci aanu jirin muu jiraa khuluwu zaman can harci ma jirtaa l min nebiyulaahi aadam laga soo bilaabo ilaa yomina haada fatra way jiri kartaa oo rasuulka horena muddadiisa ay dheeraato kii kalena weli aanuu soo gaadhin laakiin sharcigii horunbaa soconaya oo zamanu fatra laydha oo dee inxiraaf wuu iman karaa kolkii muddadu kala dheeraato oo dadkii dambe naashi'ada ahaa wakhtiyada dambe imanayay inay diinta kolka aabbayaashooda ku tarbiyeeyeenu ay qaataan oo waa fatro dheer oo udhaxaysa labada nebi dhexdooda laakiin zaman sharcigu uu markaa waxa weya zaman uu sharcigu ka maran yahay oo khuluwi zamaan min asharci ma jirto ilahina subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay rususha sababta loo soo diraya waxa weeyaan lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul waa inaan dadka xujo aanay helin wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula idan zamanu ka madhan tahay ma jirto baa laleeyahay risaalo marka masle intaasay ku dhisanta taasina maba jirtaba marka shayga ka marmaya waxa weeye shayada lagu intifaaco sharciga ka hor idan sharciga ka hor waa goormaa leeyi ma mubaaxbaa mise waa mubaax ma aha de markaa ma waxaad u jeedaan baa yidhi qabla aadam saasaa aadam wixii ka horreeyey baa markaa lama garan karo ama wixii aadan ka dambeeyey risaalaadka samaawigiisahanbay isku daba joogeen kaba soo qaadinay qabla aadanba u jeedaan fuduuliyadooda halkaasii gaadhi aadan ka hor shayga mubaaxiihi shayga lagu intifaacaa ma mubaax buu ahaa holkana madad baa jiray mise mubaax ma ahayn waayo meerka qaarkood su'aale waxa w iska uun markaan faa'iido sidaasii ku jirin wey iska fuduuliyi ma mubaaxba mise mubaax maaha qaar waxay idhahdeen waa mubaax haddana waxaa yidhi markii mubaax layidhi maxaad u soo deliishateen adiladii sharciguunbay keeneen oo aayaddanaa ka mida ah, wahuwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica qabla sharci baan ka hadlaynaa adiladan soo deliishateena waa tii sharciga ilaa inay u jeedaan uun mar hadduu ilaahay iminka inoo banneeyey kolkaana way bannaanayd saas marka dhankaa ka eegayeen qaarna waxay idhahdeen waa mamnuuco waa xaaraam alxadri qaarna way ka tawaqufeen kuwa ugu fiican waa tawaqufa ah, masalada waayo caqliyan baa lagu garanaya wax markaa shuguunteeda aynaan garanayn wey marka cidda ka tawaquftay ayaa ugu fiican marka waxa ku e, jirta baa la yidhi masaladaasi waxaa ku binaysan e, amar oo waa maxay shayga mubaaxa ah waa haddii la helo laakiinte waa hadduu kaasi jiro shayga mubaaxa ah ee sharcigu aanu caddaynin markaa waxa weyaan xurma walaa aanu ku sheegin maala shay baa inaga hor yimid waa adawaad adawaadkaa caalamka ilaahay ku abuuray ka mida oo lagu intifaacayo haygaasi harcigu inama odhanin laakiin hadda haddii jirto weyn arrintaas waa haddii suuraddaa la helay iminka hadda mubaax markaan qaybinayna maxaan ka soo saarnay imaa inuu nasku kuu caddeeyo si sariixa sooma wa imaa inaanu si toosa ah u carabaabin laakiin mafhuumka naska labadaas waa daliil khaasa aynu ka qaadano waa imaa inay cumuumaadka soo hoos gasho idan ibaaxa kaloo dibadda joogtaa ma jirto haddiiba se ay dhacdo arintaasi iftiraadiyan cidda odhanaysa waa xaaraam ashyaadu almuntafacu biha sharciga kahor xaaraan bay ahayd kuwa yidhi waxay soo istisxaabayaan baa layidhi istisxaabu alxaal cinda cadami daliil bay masalada ay xaaraamnimadii xilligaa jirtay uun baan iminkana soo istisxaabaynaa wey iminkana waa xaaraamun waa sidee waa marka agtooda waa xaaraam kuwa yidhi waa xalaalna de waa xalaal iminkana kuwa ka tawaqufayna de way ka tawaqufeen laakiin waa haddii la helo shay mubaaxa oo sharcigu aanuu ka hadal may jirtaa taasi xaqiiqa marka la eegayo ma jirto intaa midunbay soo galeen wahuwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican cumuumkaasaa ayaa qaadiya wax kasta oo mubaaxana halkaasu ku jira hay kastoo mubaa kii nasku si khaasa ah uu cadeeyeyna ee daliil khaasanana daliilkaasi ama si sariixa ah ha kuu tuso ama dimnan ha kuu tusee isaguna daliil buuba leeyaha lohanayna haddiiba se arrintaasi ay jirto istisxaabulxaalka masalada dhahna waa masaladan ciddii waa xaaraam tiri iminkana waa xaaraamun bay odhanaya maadaama daliil gaaroo ka hadlaya aanuu jirin bay daliil noo ciddii waa ibaaxa tirina waa ibaaxa ayay ku tilmaameen Eh, intaasa marka kaga baxayna almakruuh baan bilaabayna huwa fi luuqati didu lmaxbuub makruuhu xagga luuqadda maxbuubku ka soo horjeeda waxa la jecel yahay wa filistilaax istilaaxana maa yumdaxu taarikuhu maa shay weeyaan yumdaxu la ammaano taarikuhu kaga tega waa la ammaanaya walaa yudamu lama ceebaynaayo faaciluhu ka sameeyana kaka tagaa kaka tega tegitaankaasi laakiin waa inay tahay eh, waa inuu qasdi ku jiro ama tegitaan mulaqa maaha waayo inama alacmaalu binniyaat waa inaad ilaahay dartii uga tegto ka markaa ilaahay dartii uga taga waa la ammaanaya maa shay weeyaan yumdaxu taarikuhu taarigiisa la ammaano walaa yudamu lama ceebeeyo faaciluhu ka sameeyana lama ceebeeyo makruuh baa markaa la odhanaya idan makruuhu waa manhiyu canhu oo nafs almasaladii manduubka manduubka markaan sheegaynay soo maynaan idhin waa ma'muur iyadiyo waajibkuba laakiin amarka un baa kala duwan oo mid waajibkuna waa ma'muurun amran jaasiman manduubkuna muxuu ahaa ma'muur amar jaasima aanu lahayn laakiin xaqiiqatan amarku wuu ku wada dhacayay makruuh iyo xaaraamtana waa masaladiin baa tima unbaa imanaysa halka waxna waa manhiyu can xaqiiqatan laakiin midna waa nahyu taxriim midna waa nahyu tansiih makruuhani waa nahyu tansiih oo waa laguu diiday shaygani inaad ku dhacdo oo nahyi baa ku yimid welida haddaad ka joogsato adoo ilaahay dartii uga joogsanaya ajri baad ku leedahay haddaad ku dhacdana waa tansiihoo dembi ma lihid waa sidaa wax dembigood leedahay ma jiro idan xagga wuu ka ammaanan yahay waa ka tegitaanka ku dhicitaankana ciqaabi ma jirto walaa dembi maa yumdaxu taarikuhu walaa yudamu faaciluhu kalisraafi fi lwuduu e, weysada oo lagu israafo kalisraafi israaf lagu israafo weeyaan e, oo lagu xadgudbo fi lwuduu'i inkastoo aanu miaalkaasi aan markaa waxa weeyaan aan e, inay laga fiirsado tahay amilooyin badanoo kale ayaa jiray oo inuu keeno ay ahayd amilooyinka markaa karaahiyatu tansiihiya haddaad dib u baadho kutubta sharciga in badan baad helaysaa in badan soomaaliyagaasi waa la karaahistay karaahiya tansiihiya makruuhu waa kiin wey waa karaayad tansiihin wey marka wayna badan yihiin ama israafu fi lwuduu waa miaal si aad mooddo inuu yara markaa cakiran yahay sababta waxa weyan israafka maxaa loola jeeda haddii weysada loola jeedo in cadadkeedii loogu talagalay in badan aad masalan gacantii o kale saddex jeer inaad maydhaheed haddaad afar jeer maydhada waa baadil taas adila markaa diidan baana ku soo aroortay oo nahyi baa markaa ku yimid tansiihna nahyigu ma noqonayo bal culamada qaarkood waxay leeyiin weysadaasi ma gudayso aaaasaaoqonaraafka e, marka xadkee loola jeeda hadii loola jeedo xubin kuu dhaafiye taasina waa madluub oo muraqabun fiihi oo waxa weyaan acdaada weysadu xilyada qofka muminka waxay ka gaadha xayu yabluqu lwudu agga haddii la eegana dee israaf maba lama odhan karaba xaggii cadadka haddii la eegana nusuus gaaraa jirtay oo diidan oo qofka intaa dhaafiya odhanaya wuu xadgudba ama israaf u limid ama saasuu ku dhacay marka adilo kale ayaa ku fiicnaan lahayd halkan in markaa waxa weyaan uu ku keeno kalisraafi fi lwuduu maxaa kaloo kaga muhiimsanaa in la yidhahdaba maala ka shurbi ka shurbi fi lqiyaam oo kale masala qofkii oo taaganoo taagni ku cabo oo kale waa karaahiyaadka tansiihiga ku jirta marka taagni hadduu qofku ku cabo hadduu ka tego oo uu la fadhiisto oo markaa waxaan leenahay ajribuu ku leeyahay sababta wuu ka tegay ficilkaas kuma dhixin hadduuse ku dhaco laa yudamu taariku waayo rasuulku wuu ku cabay calina waa kii ku cabay yidhi rasuulkoo saa samaynaya ayaan arkay wafii daalika haddana nahyi baa ku yimid nahyi baa ku yimid marka taasoo kale ayaa kaga munaasabsanaan lahayd nahyiga tansiihuna aad buu u badan yahay amiladiisu waxaa kaloo lagu tacriifiyaa oo tacriifkan ka fiican baa layidhi maa yumdaxu taarikuhu walaa yudamu faaciluhu waa amar sidii kuwii horeba uu ku soo tacriifiyey ee waa in la dhahdo maa dalaba shaaricu tarkahu tacriifkaasaa maahiyada shayga qeexaya in la idhaahdo maa dalaba shaaricu waxa shaaricu uu dalbo oo maa dalaba shaaricudaasi maxaa soo gelaya dee way soo wada gelayaan ah, maa dalaba shaaricu waayo shaaricu mubaaxi unbaa ka baxaya waajibka waa la dalbay dalabkiisu waa ficil laakiin xaaraamta waa la dalbay laakiin waa tarkigaa la dalbay makruuha waa la dalbay ka tegidda isagana la dalbay manduubka waa la dalbay ficilkiisaa la dalbay idan way soo wada hoosgelayaan waxaa mubaaxiyunbaameesha ku baxaya maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban dalab tarkahuuba laakiin halkaa jooji tarkahuuda maxaa ku baxaya makruuhii iyo marka waxaan ujeedaa waxa ku baxaya manduubkii iyo iyo waajibkii iyo iyaga ficilkooda la dalbe tarkahu dalaban waajibkiiba markaa xaaraamtiiba meesha ku hadhay xaaraamtiinba hadhay imka markaa tarkawdii markay ku baxaan waajibkii iyo mubaaxi waxaan ujeedaa waajibkiiyo manduubkii markay ku baxaan mubaaxu isagu horeba wuu baxay dalabku ku baxay maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban hayra jaasim hayra jaasimtaana maxaa ku baxaya xaaraamtii iyadu waa jaasim idan waxaa meesha ku soo hadhayo makruuhii maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban hayra jaasim tacriifkaasaa markaa maahiyadeeda ah ee makruuha ee markaa ugu wanaagsan idlaaqaadkiisa marka makruuha maxaa lagu idlaaqaa idlaaqaad buu leeyahay macnaha shay ladha haadaa makruuh marka laleeyahay maxaa loola jeedaa inta badan waxaa loola jeedaa almanhiyu canhu nahya tanziih shayga la nahiyey nahyi tanziiha nahyiga tanziihiina nahyi baa ku yimiday marka xaaraamtii markii tio lagu daray ayuu nahyi kala yimiduu ka sarfiyey taxriimkii idan maxaan odhanayna marka waa nahyu tanziih wa akaru idlaaqihi idlaaqiisa ugu badani calaa maa nahaa canhu calaa maa shay ayuu ku dhacaa makruuhaasi nahaa canhu uu nahiyey sharcigu nahya tanziih nahyiga tanziih la dhahdo waana kan hadda inagu aynu ku jirnay makruuha wa calaa mukhaalafati lmanduubi iyo manduubka ka soo horjeedkiisa eega makruuhu muxuu ka soo horjeedaa manduubka manduubku muxuu isagu ahaa shayga markaa waxa weeyaan samayntiisana aad ku ammaanantaheed ajri ka helayso ka tegitaankiisana aanu dembi kaa saarnayn kana waa cakiskiisa ka tegiddiisa ayaad ka helaysaa ajri samayntiisana dembi kuma lihid marka inta badan idlaaqiisa kaasaa u badan intaynaan idlaaqa kala gaadhin halkan waxaa jirta xanafiyadii jumhuurtu isku khilaafsan yihiin xanafiyadu waxay u kala qaadaan karaahiya waxay dhahdaan ataxriim karaahiya taxriimiya makruuh saddexdaas u kala saaraan jumhuurtuna waa labun bay yidhahdeen taxriim iyo karaahiya tansiihiya bes qayb saddexaad ma jirto marka xanafiyadu xagga daliilkay eegeen waxay idhaahdeen haddii shayga laynaga nahiyo oo la inaga reebo tarkigaasina uu yahay bay dhahdeen tarki jaasima muxuu noqonayaa cinda aljumhuur shay laynaga reebay maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban jaasiman muxuu noqonayaa shay kasoo xaaraan ma noqonayo halkaa marka la marayay leeyihin xanafiyadu daliilkan milicsanayna daliilkani tarkigan inagu markaa waxa weya inoo sheegay ee shaygaa ka teg tarkigaasina tarki jaasima uu yahay daliilkaan eegaynaabl daliilku hadduu qadci yahay waa xaaraan baan odhanayna hadduu danni yahay daliilkuna waxaan odhanaynaa karaahiya taxriimiya taasayna jamhuurta ku waafaqsanin haddii shayga shaaricu uu inaga dalbo tarkigiisa tarki kayra jaasimana makruuh baan odhanayna jumhuurtuna waxay dhahdeen labada daraf maan idinku waafaqsanna shayga haddii uu daliilku inaga dalbo ka tegitaankiisa ka tegitaan jaasima daliilkuna uu qadci yahay waxay dhaheen jumhuurtu waa xaaraamha kaa waan isku waafaqsannaha ama hadduu daliilku danni yahayna tarkiguna uu tarki jaasima u yahayna waa xaaraam baan odhanayna ba jumhuurtu karaahiya taxriimiya ma jirta yidhahen waa xaaraam haddii sharcigu shayga uu inaga dalbo ka tegitaankiisa laakiin ka tegitaan jaasima ma aha maxaan odhanaynaa ba dhahen jumhuurtu makruuh idan jumhuurtu qadiyaddu waa unaa'igu keliya taxriim waa waxa sharcigu uu dalbo ka tegitaankiisa dalab jaasima ama daliilku qaci ha noqdo ama dani ha noqdo wixii sharciguu ka tegayna idhaahdo dalab khayra jaasimana maxaan odhanaynaa makruuh xanafiyaduna waxay leeyihin ka uun baan laba u kala saarana daliil qaciya mid marka karaahiyatu taxriim waa cinda alxanafiya un ee jumhuurtu ma hayaan waqad yulaqu axyaana idlaaqaadkii makruuhan ku jirna arintana waa in aad weliba loogu fiirsado in badan kalaam mutaqadimiin karaahiyada markay sheegayaan sida imaamu shaafici imaam axmed ibnu xambal imaamu maalik iyagu isdilaaxan dambe ee makruuha iyo manduubka iyo arimahani way ka dambeeyeen bal waa taladhaday imaamu shaafici ayaa ugu horeeyey oo markaa baabkan ka alifay bilowgii ugu horreyey kitaabkiisa arisaala la ydhaahdo ama intii hore qadiyadan waxa weeye usuululfiqigu dee dabaaicdooda way ku jirtay oo fidradooda way ku jirtay oo markuus bay ahayd oo xalay darsigii ciddii joogtay nasayiga waa tii aynu soo aragnay aayaddii qur-aanka ahayd ee cumar ibnu khadaab ninkuu weydiiyey ninbaa u yimid oo wuxuu yidhi yaa amiir almuminiin oo cumar ibnu khadaab uu weydiinayey ilaahay wuxuu yidhi aayaddii qur-aanka ahayd ee ka hadlaysay salaadda in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu marka wuxuu hi waqad amina naasu buui dadkiina iyaga aamin bay noqdeen aayadda waxay tidhi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu iminkana khowf laguma jiro marka maxaan salaadda u gaabinaynaa waa kii cumar markaa yidhi waxa aad la yaabtay uman anaan la yaabay ajibta bu ajibtu mima cajibta laakiin rasuulkaan weydiiyey buui markaasaa wuxuu igu yidhi waa sadaqad ilaahay idinku sadaqaystee sadaqadiisa aqbala idan cumar iyo waxa weyaan iyo eh, saxaabiga kaleba waxay kala soo baxeen aayaddaasi mafhuum aayaddu mafhuum bay sheegaysaa haddaad ka cabsootaan kuwa gaalada ah salaada inaad gaabisaan dembiini kama saarna haye taas waa manduuqi mafhuumkiina haddaydan ka cabsoon soo ha gaabinina salaadii idan qadiyadan eh, waxa weeye ama luuqa noqoto ama naxwo ha noqoto ama ha noqoto waa dabaa'icdooday ku jirta laakiin waan la alifin marka ayaan la odhan watigaa zamanka ma aanu jirin waa wakti dambe yimid maaha qawaaciddii ma markii dambena la nidaamiyey oo taaliif lagu qoray marka arrintu way jirtay oo eh, dabaaicdooda way ku jirtay laakiin istilaaxaad badan oo markii dambe yimiday iyagu ma aanay haynin iyagu ma aanay haynin marka waa intaas loola socdaa markay mutaqadimiintu leeyihiin karaahiyo ay idlaaqayaan akrahu haada shay bay odhanayaan xaaraan bay ula jeedaan iminka imaam axmed ibn xambal intaasoo masalo oo la weydiiyo odhanaya wa akrahu haymatanaad ku xambaari marka waa inaad ku xambaarin istilaaxan imaamu shaafici meelo badanba wuxu dhahdaa wa akrahu kada wa kada waxaa waana shayada wuu akrahu uu leeyahayna markaad dib ugu noqoto daliilkii sharciga shay xaaraama inuu yahaad arkaysa marka waxay ka tabarucayaan baa idhi lafdiga xaaraamta maadaamuu lafdi adag yahay lima taquuluuna yaa ayuha aladiina aamanuu lima aayaddii maxay ahayd ah lima taqulunalima tasifu alsinatukum lkadiba haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun litaftaruu cala allahi lkadib idan waa iftiraa waana khuduuradeeda leeda shaygu waa xaraam waa xalaal wax markaa wax weyn fudud maaha saas laajligeed iyagoo a'immo ah oo waxaan aqoon u lahaa ayaa haddana ka tawarucayeen lafdiga xaaraamta iyadoo shaygu uu xaaraam yahy markaas waxay odhan jireen akrahu marka waxaa laga yaaba qofki inuu istilaaxan dambe ku xambaaro oo wax kastoo akrahu ay idhahdaan uu idhahdo waa karaahiyo oo haddaad samaysana waxa weeyaan dembi kaama saarna dadkeeda waa qalad weeyaan marka waa intaa lagu baraarugsanaada idlaaqan dambe waa in la ogaada markaas sidee loo kala saaraya idlaaqaadkaan eegayna mas-uuliyiintan mutaakhiriinta ama fuqahadii mutaakhiriinta ah markay kutubtooda fiqiga ku leeyihiin yukra kan ku xambaar kan istilaaxiga ama mutaqadimiintii markay yukrah u leeyihiin waa inaad dib ugu noqoto shayga xaaraan ba mise xaaraan maaha waqad yudlaqu axyaana mararka qaarkood waxaa lagu idlaaqa oo wayuraadu bihi loola jeedaa alxaraamu xaaraamta lafteedi ka qowlihi tacaala kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan dhammaan waxaa la soo sheegay oo dhan xumaantiisu ilaahay agtiisa waa makruuh shayadaa maxaa ku jira shirkibaa xataa ku jira karaahiya markaa la odhanaya makruuhan waa makruuh macnaa waa xaaraan baa loo jeeda saa un markaa qaateen mutaqadimiintii oo markay karaahiya leeyihiin xaaraan bay u jeedaan lafdiguunbay markaa iska ilaahiyo ka tabarucayaan waalmakruuhu makruuhu markuu intaa inoo tilmaamay idlaaqaadkiisa idlaaqaad kaloo lagu idlaaqana wuu jira min baab lawlaha iyo min baab waxa weeyaan kuwo kaloo lagu idlaaqa way jiraan lakiin intanaa ugu muhiimsan nahya tanziihi wixii la nahiyey iyo xaaraamta in lagu idlaaqo waalmakruuhu masale kaloo alkan ku sheegay makruuhu e, hayru ma'muurin bihi waa mid aan la isamraynin ma'muurun bihi maaha isagu ma'muurun bihi waxa ahaa un manduubka iyo iyo waajibka mubaaxuna maaha ma'muur isagu layskmaba haystaba makruuhu ma ma'muurun bihiba maaha ma'muurun bihi waaba cakiskiisaba isagu lianna alamra amarku istidcaa'un wa alab لأنa الأمرa amarku istidcaun waa yeedhid waa dalb iyo dalb istidcaagu waa dalb ficil baa la dalbaya oo qowl baa lagu dalbaya waa dalb wاlmakruuhu kayra mustadcin makruuhuna mustadcinba maahaba mid la dalbayaba maaha bal in laga tegaa la rabaaba marka waaba amarka cakiskiisa weyaan walaa maluub maluubna ma aha ama masaladii iyadu ahayd ee makruuhu ma nahyiba <coughs> shaki kuma jiro oo layskuma haysto makruuhu inuu yahay manhiyi canhu ee eh, xaaraamta wuxuu kaga duwan yahay xaaraamtuna waa manhiyu canhu nahya taxriim makruuhuna waa maxay makruuhun canhu eh, manhiyun canhu nahya tanziih laakiin ma xaqiiqatanba nahyiga makruuhu ma xaqiiqatan buu ugu dhacayaa xaaraamta iyo makruuhaba nafsa masaladii ku jirtay manduubka iyo waajibku maalkana soo noqonaysa qaar yidhi waa xaqiiqatan buu labadoodaba ku yahay iyo qaar yidhi markaan la yidhaahdaa nahaa imnaha nebiyu nahaa rasuulullaahi sala allahu cala wasalam waxay leeyihiin eh, ciddii kolka horeba tidhi eh, amarku labadoodaba xaqiiqu ugu dhacaya waxay leeyihiin nahyigaasi xaaraamna wuu noqon karaa tansiihna wuu noqon karaa waana mujmal waa inaan hello nas kaloo inoo cayimo oo ama ka sarfiya

ama makruuha tansiihiga waa ku majaas ilaa in saarif la helo mooyaane inta badanna waxaad moodaa eh, xagga ku camalfalka eh, markaad nusuusta sharciga eh, dib ugu noqoto iyo kutubta usuulu in markaa waxa weyaan madhabkaasi aad moodo walow usuuliyiinta badankoodu kakalaha qaataan oo idhahdeen waa ijmaal laakiin waxa weyaan waxaad moodaa xaqiiq ahaan inuu kuwan kale xaqay ugu dhow yihiin oo wixii hadduu nahyigu yimaado in lagu xambaaro uun nahyigaasi waxa wey nahyi taxriim hadhow haddii saarif la helo la yidhaahdo markaa waxa weeyaan waa nahyi tanziih laakiin xaqiiqadiisa un lagu xambaaro usuuliyiinta ku tegeyna fakhruraasi baa ka mida waxaa ka mida markaa abu isxaaq asfiraayiin abu xaamid alasfiraayini baa ka mida waxaa ka mida waxa weeyaan saaxibulumac baa ka mida abu isxaaq shiiraasi baa ka mida karkhi baa ka mida qolyo badanoo xanafiya usuuliyiina oo aad u waaweyn baasaas yidhi markaa waxaad moodaa inay taasi markaa waxa weyn xaqa u dhuuda qolyaha le markaa waa ijmaal de waxaa laga yaabaa shayo badan oo xataa nas loo waayo inay dhahdaan inuu ijmaalka una ku jiro ilaa markaa nas kale la helo maahin idan taasina waxaa laga yaabaa in halkaa ka timaado tacdiil axkaam badanoo sharciga ka mid ay cadilanto marka in culusun xaqiiq ahaan lagu xambaaro had iyo jeerna waa la dhahdaa shayga kiisa culus uunbaa awle ah waa ka kale kugu soo hoos jira in markaa waxa weyaan lagu xambaaro كل waa se مسألada inuu qofku dib ugu noqdo baxثi dheerna uu ku sameeyo والله سبحانه وتعالى